alxamdu lilah alxamdu lilahi wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi wعalى alih waصaxbihi wman walaa qaala almualifu raximah اllah almursal waxaynu ku jirnay anwaacdii xadiiskii marduudka ahaa soo ma ama xadiiska aan min xaysu اlasl maqbuulka ahayn ee shuruuddii sixada shardi ka mida laga waayay soo ma naam haddaynu darsiga su-aal ku bilowno xadiis kasta oo mucallaqi ma marduud ba xadiis kasta oo mucallaqi ma kayru maqbuul ba nacam mar walba marduud maaha waayo ma marar buu mucallaqu xadiiska mucallaqa ay maqbuul noqda waa hagaag haddii xadiiskii meel lagu tacliiqiyey isagoo mucallaqa meel lagu wariyey isagoo mawsuula la helo ama imaamkii mucallaqa ku wariyey isagoo mucallaqa wariyey uu xidhiidhiyo meel kale ku xidhiidhiyo soo ma ayib jamiil jazaaka allahu khayra haddii lagu dhaahdo xadiiska mucallaqa maxaa u asal ah maxaad odhanaysa ha waxaa lagugu yidhi alxadiidu almucallaq maxaa asal u ah raggii aan jawaabaa lagu baran nin kamid raba hay waxaa asalo ah inuu yahay inuu daciif yaha asalo ah ha waxaan rabaa cid fasirta alaslu fi lxadiisi almucallaq wa anahu marduudun ama waa alraddu wa cadamu qabuulihi intaa af soomaaliya cid ku fasirtaa rabaa af soomaaliya isku toosan cid tiraaba raba af soomaaliya qobow qaca doonayo isagoo xaaladii asalka ahayd ka baxay ayaa la heli karaa marka waxaan leenahay xadiis kasta oo mucallaqa min xayu اlasl waxa weeyaan xadiis kasta oo munqaica xadiis kasta oo mursala xadiis kasta oo mucdala waxaa asal o ah maxay alradd wacadam اlqabuul wa anahu daciif laakiin asalka mararka qaarkood liasbaabin ma uu uga bixi kara waadix ya ikhwaan waxay la mid tahay ya alaslu fi lmaai aطahaara mararka qaarkood shay biyi kamida asalkaa kama bixi karo waka marka marka lagu leeyahy alslu fi hada kada alslu fi ashyaai alibaaxa alslu fi libaasi alibaaxa alslu fi lcibaadaati almancu cilmigaasaa u fahm waadix ikhwaan almursal bui sheekh <clears throat> almursalu mursalku huwa maa adaafahu waa wixii uu tiiriyaa taabiciyu taabici ila nabiyi sala allahu alayh wasalam waa wuxuu taabici nebiga u tiiriyo oo min qowlin hadal aw ficlin ama wax la sameeyey ah aw wasfin ama sifo sifaadkii nabiga sala allahu alayh wasalama ka mid a ama yani waxa weeyaan sifaatuhu alkhalqiya aw sifaatuhu alkhuluqiya sifaadkiisii abuur ahaaneed ama sifaadkiisii dhaqan ahaaneed ma aragta aw wuxu ui mursal waxaa la idhahdaa xadiiska nin taabicii nebiga uu tiriyo xadiiskaasi ama qowl ha noqdo wixii taabici nebiga u tiiriyaa mursal la idhahda ama waxa uu nebiga taabicigaasi u tiirinayaa qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo ama wasfi ha noqdo taabicigiina lama kala qaadin inuu yahay taabici maxay ah taabici kabiira ama taabici sagiira taabiciyaa la ydhaha horta taabiciyaa la yidhaahdaa a waxaan malaynayaa saaka haddii taabici la garan waayo in in la cadcadaan doone haye taabiciyaa la idhaha oo qofkii saxaabada la kulmay saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam qofkii la kulmay ahlulcilmi waxay yidhaahdeen bacdi ka midihi man laqiya aaa man laqiya asaxaabiya wa huwa mu'minu binnabiy sala allah alay wasalam waa ninkii saxaabadii rasuulka la kulmay isagoo nebiga rumaysa yaa meesha ka baxay ninkii saxaabadii nebiga la kulmay isagoon isagoo nebi maxamed rumaysneen oo markay saxaabadii dhammaadeen jiilkii saxaabada uu dhammaaday deedna nebiga rumeeyey ma aragtaada kaasi ayay doonayeen in idhaahdaan taabici ma ahaa taabici ma ahaa waay nuqtadaasi kutubta dhammaanteed kuma sheegna waa hagaag waxa taabici waa ciddii saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam aragtay iyagoo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam rumaysan ayaa taabiciin la ee saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam wax ka qaadatay la kulantay waa hagaag taabicigaasi nebiga miyuu arkay a ah, nebiga miyuu arkay macnaato macnaheedu waxa weeye taabicigu maadaama anuu nebiga arag sala allahu alayh wasalama waxna nebi maxamedna uu hadal ka warinayo ama wuxuu sameeyey nebiga uu ka warinayo oo uu ka sheegayo ama wasfi nebigu sala allahu alayh wasalam awsaaftiisi kamid uu sheegayo iyuu xaadiray isagu warkan uu sheegayo ya maxaadirin idan isagiiyo nebiga cid baa u dhaxaysa sidaa awgeed baa ma ciddii isagiiyo nebiga udhaxaysaa maqan soo maha saa awgeed baa aqsaamta aqsaamta ghayrulmutasilka aqsaamta xadiiskeen mutasilka ahayn loogu daray mursalka waadix ya ikhwaan sheekha inoo sheegi doonaa taabicigu waa kabiir marka lagu leeyahy waa taabici soo gaaray saxaabada badankoodii ama saxaabo badan soo gaadhay ama intoodii badnaydba waa taabici sakiira marka la leeyahy waa taabici soo gaadhay saxaabo kooban midh iyo laba iyo saddex buu soo gaadhay ma garata ayuu soo gaadhay saxaabada badankood saxaabada in yar oo kamid a ayuu soo gaadhay waxa weeyaan badankoodiina muu soo gaadhin saxaabada nebigu sal allahu alayh wasalam waa tabaqaad si ictibaar marka loo eego saxaabada nebigu waa isku hal dabaqo oo marka laga eego inay nebi maxamed arday u wada ahaayeen nebigoodana sala allahu calayh wasalam ilaahay ku sharfay inay la kulmaan oo arkaan oo la safraan oo cilmigii ka qaataan oo waxa weeyaan dhegaystaan oo la fadhiistaan oo la safraan oo inuu ilaahay ku karaameeyey taa marka laga eego dabaqad ku dhan soo ma liannahum dhammaantood yaa yaa yaa yaa ay cilmigii ka qaateen nebiga alayh isalaatu wasalaam waa hagaag xagga marka laga eego xagga suxbada waa tabaqa waaxida laakiin marka laga eego xagga fadliga iyo saabiqiyada iyo siday islaamka ugu soo kala dheereeyeen iyo siday u kala fadli badan yihiin iyo waktigii ay soo kala islaameen siday usoo kala islaamo horreeyeen xagga marka laga eego waa dabaqaad waa dee ikhwaan waa maxay waa dabaqaad kadalika taabiciintuna waa sidaas iyaguna bictibaari inay yihiin qarnigii saxaabada ku xigay waa taabiciin laakiin iyaguna waa dabaqaad iyaguna waa dabaqaad waay ma adaafahu taabiciyu weyaan ila nabiy min qawlin aw ficlin aw wasfin wasfigana waxaa looga jeedaa inuu sheego sife nebi maxamed leeyo abuur ahaaneed sida inuu yidhaha maala nin taabicii nebi maxamed sala allahu alayh wasalama waxa uu ahaa rabcatan min arijaal wuxuu ahaa rag dhexdhexaadkood ayuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam ama uu maalan nebiga alayh isalaatu wasalaam midabkiisii wax ka mida ama timihiisii siday ahaayeen ama rasuulka sala allah alay socodkiisii ama nebiga alayhi isalaatu wasalaam khilqadiisii iyo abuurkiisii wax ku tacalluqa uu sheego ama akhlaaqdiisii uu sheegay nabig alay slam muuqiisii wax ku tacalluqa iyo muuqaalkiisii iyo abuurkiisii ama akhlaaqdiisi iyo dhaqankiisi wax ka tacalluqa labadaba wasfin way soo gelayaan waa sooma waa wasfi khilqiya iyo wasfi maxay ah khuluqi khalqun wa khuluqi sooma aritaada maxaa udhexeeya dhigaalka waa isku mid soo maa lakin maxay ku kala duwan yihin maxay ku kala duwan yihin dhawaqa ayay ku kala duwan yihin khalqi iyo khuluqi ma aragtaad waay wasawaan waxa isku mid u kuhi kaana ahaya taabicu taabicigaasi ka sakiiran ahaya mid yar oo saxaabo kooban arkay ama saxaabada in yaroo kamida ah soo gaaray aw kabiiran ama saxaabi weyn ama taabici weyn oo saxaabada badankoodii soo gaadhay ama intoodii badnayd soo gaadhay ha ahaado xukmu lmursal mursalka xukunkiisa almursalu xadiiska mursalka min aqsaami lmunqaici buu ka mid yahay muxuu kugu disha almursal min aqsaami esh min aqsaami lmunqaic munqaic halkan muxuu ka jeedaa macni caamka ahaa waxaan ihi munqaic laba macnaa loo isticmaala waxaa loo isticmaalaa xadiis kasta oo aan mutasil ahayn ya xadiis kasta o aan mutasil ahayn marka maxaa soo gelaya mursalkii iyo munqaicii iyo maqtuucii iyo mucallaqii iyo mucdalkii iyo kulli way soo gelayan ma aragtaa macnihi caamka markaa imika min aqsaabi lmunqaici buu kamid yahay wa huwa isagu min qismi daciifi weeyaan wuxuu ka mid yahay xadiiska marka loo qaybiyo saxiix iyo xasan iyo daciif ama daciif iyo saxiix loo qaybiyo qeybta daciifkuu ka mid yahay muxuu daciif noqday liljahli waa waa garasho la-aanta aan la garanaynin bixaali lmaxduufi qofka go-an la garan maayo qofka meesha ka maqan silsilatulisnaad qof ka maqan dabaqaa maqan taabicigan iyuu ka maqlay xadiiskan ma saxaabi buu ka maqlay mise taabici kalu ka maqlay hadduu taabi hadduu taabici kale ka maqlay taabicigaa uu ka maqlay ma daciif baa ma iqa ma aragtaad ma cadli baa mise waa keyrlcadli wahaakada waay liannahu maxaa yeele yuxtamalu waxa suurtagala an yakuuna inuu noqdo ka go-ani ama qani saxaabiyan inuu noqdo wayuxtamalu waxaa suurtagal an yakuuna taabiciyan inuu noqdo oo taabicigan inuu xadiiskan taabici ka qaatay kale taabicigaa kalena saxaabi ka qaatay oo laba qof maqayin baa dhici karta ma aragta hadda wacala aani markaynu ka labaad qabanno oo ah inuu qofka uu ka maqlay taabici yahay yuxtamalu waxaa suurtagala an yakuuna in noqdo daciifan taabicigaa go-an inuu daciif noqdo wayuxtamalu waxaa suurtagala an yakuuna iqatan inuu noqdo dee labadii midna la garan maayo labada midna ma qadcin karna soo maha almaxduuf ma saxaabi qura mise waa taabici iyo saxaabi mise waaba taabiciyiin iyo saxaabi cidda maxduufkaah ma jasmin karno cidday tahay maadaamynu jasmin karin waynu ka jaahilnahay soo maaha xaalkooda maadaama jaahil laga yahy sidaa awgeed ba xadiiska elan ela waxay ahayd xadiiska qofka warinaya waa inuu noqdo cadlun daabit soo maha inaguna qofkan go-aan cadaaladiis iyo dabdigiisba jaahil baynu ka sooma wacan aani marka ka labaad la raaco yuxtamalu waxaa an yakuuna hadduu iqaba noqda ka soo qaad yuxtamalu waxaa suurtagal an yakuuna xamala can saxaabiyin inuu saxaabi kale xadiiska ka wariyey yuxtamalu waxaa suurtagala hadduu taabicigii iqa noqda waxaa suurtagala inuu saxaabi xadiiska ka qaatay wa yuxtamalu waxaa suurtagala xamala inuu xadiiska ka qaado ka wariyey can taabiciyin aakhar taabici kale taabici kale hadduu ka wariyeyna wa cala markaynu ka labaad raacno inuu taabici kale ka wariyey yacuudu lixtimaalu saabiqu ixtimaalkii horaa soo baxayo ah taabicayni qad yakunu daciifa waqad yakunu iqatan wayatacadad waanu waanu badan karaa wayatacadad wuu badan karaa oo mararka qaarkood baa waxaa la arkay taabici xadiis uu nebiga u rafciyo irsaaliyey oo isaga iyo nebiga intaas oo qof udhaxayso dhowr taabiciyo saxaabi udhexeeyaan maaragta marka waa sidaas miaal mursali weyaan qaala imaam abu daawud raximah llah wuxu hi fi lmaraasiil imaam abu daawud wuxuu leeyay kitaabu esh marasiy wuxuu ku saabsan axaadiista mursalkaa buu ku saabsan yahy wuxuu ku saabsan yahy fi axaadiis esh almursala kadalika caalimka la dhaa calaa iyo caalimka la dhaa ibn abi xaatim labadu waxay leeyihin laba kitaabo la dhaa almarasiy laakiin maxay ku kala duwan labada kutubtaasi kutubtaasi qaybina waxay ka hadlaysaa axaadiista maraasiishaabay axaadiis ahaan sheegaysa qaarna ruwaadii maraasiisha warisay ee lagu bartay irsaalka xasan xasanulbasri iyo waxa weeyaan saciid ibn musayib iyo allahuma salli calaa maxamed makxuul shaami iyo ruwaaddii maraasiisha lagu bartay ayay darajaadkoodii sheegayaan iyo xaalka maraasiishooda labada labadabana magacaysitaan waa maxay isma maraasil soo ma kutubtaan waxa la yidhaha kutub lmaraasil qaarkeedna ruwaad bay ku saabsantay qaarkeedna maxay kusaabsantay axaadiis qaala abu daawuud raximah llah fi lmaraasil wuxu uhi xadaana cabdusalaam ibnu catiiqin adimshiqiy addimashqiy qaala xadaana abu mishr qaala xadaanii khaalid abu mishir abu mishir buu dabdiyey marka abu inay taha laga yaaba waana hubin doonaa qala wuxu uhi xadaanii khaalid bnu yaziid qaala xadaanii hishaam ibnu lqaas can makxuulin abu cabdilaahi makxuul ashaami qaale wuxu uhi qaala rasuul lahi sal allah alay wasalam makxuul baa odhanaya makxuul waa taabic ya waa taabici weliba saxaabada badankooda aan soo gaadhin ee saxaabo kooban soo gaadhay markaa muxuu noqonaya taabic maxay ah taabici sakiir cabdillahi bni cumar iyo anas maaligiu soo gaahay baa la dhaha ma garata qaala rasul lahi sal sl rsulku wuxu uhi ataaniy allah ilahy wuxuu siiyey alqur'aana qur-aanka ayuu ilaahay siiyey wa min alxikmati xikmad xaggeedna ilaahay wuxuu iiga siiyey milayhi qur-aanka libilaabkii wahada isnaadun weeyaan oo rijaaluhu iqaatu raggiisu dhammaan waa rag iqaada ilaa anahu mursalun hase haatee waa mursal oo taabici baa nebiga hadalkaa u tiiriyey wamakxulun makxulna lam yusnidhu muu u rafcinin can nabiyi sal sl makxul nebiga sal allahu aleyh wasalama xadiiskan umu isnaadin umu isnaadin maxaa looga jeeda ciddii nebiga iyo isaga udhaxaysay ee uu ka maqlay muu sheegin lam yunidu waa maxay ay lam yadkur ilwaasitaa baynahu wa bayna man wa baynahu baynahu wa bayna man bayna nabiyi sal alla alay slam waasitada isaga iyo nebiga udhaxaysa muu sheegin fayakuunu wuxuu noqonayaa daciifan xadiiskii daciif buu noqonaya liannahu calaa mursalan waa xadiis la sii daayey oo aan la qaydin wuxuu ka dhigan yahay shay dabarkiisiiyo aan lagu xidhin buu ka dhigan yahay xadiiskaa la irsaaniye marka sheekhu halkaa wuxuu kuu sheegay makxuul shaami waa taabici min aimati الtaabiciin ahiqaat wuxuu ka mid yahay min ahli اlcibaadati wاlcilmi ayuu ka mid yahay waxaa laga sheegay inuu yidhi maa samictu shay-an ya dhegahayga shay kuma dhicin oo maan u baahanin inaan wakti kala sheego oo ma iloobin muxuu ka tilmaamaya wax allaalo waxaan maqlo waa qabanay wax allaalo wuxuu maqlo ha maan maqlin shay oo ma xifdinin oo dhegahayga kumu dhicin oo maan waa sheegi kari waayin markaan u baahdo waktigu doonaba markaan u baahdo maan sheegi kari waayin aad bay ahlulcilmigu u ammaaneen raximah llahu raxmatan waasica waayey tanbiihun buu yihi sheekhu tanbiihun waa baraarujin hahe attaabiciyu taabicigii alladii taabicigaasoo laysa lahu samaacun min axadi min asaxaaba saxaabiga aan waxba ka maqal qof saxaabadii ka mida ah. cafwan taabiciga aan waxba ka maqal qof saxaabadii ka mida ah. taabiciga aan waxba ka maqal hal qof oo saxaabadii ka mida ah aan waxba ka maqal hadda us fiirso aw rawaa ama wariyey shay shay oo naadiran naadira can isaxaabati saxaabada ka wariyey fa ina mursalahu xadiiskiisa wuxuu irsaaliyaa min qibali min qibali mucdali ama waxaa fiicnayd inu sheekhu yidhaha min qabiili lmucdali wuxuu ka mid yahay anwaacda mucdalka min qabiili almucdali waana siduu u waday saan filayo min qibali almucdali min qabiili lmucdali wuxuu ka mid yahay noocii mucdalka la odhan jiray ayuu ka mid yahay ka mursal ilacmashiba weeyaan sulaymaan ibnu mihraan alacmash waxa uu wariyo iyo wayaxya bnu abi kaiir waxa wariyaan iyo wa camr bnu shucayb waxa uu irsaaliyo iyo wa makxuulun makxuul wuxuu irsaaliyo hadda halkan u fiirso sheekh wuxuu ku leeyahay taabiciintu waa dabaqaada waa inaga nidhi waxaa jira taabiciin aan saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalama saxaabada nebiga way arkeen way la kulmeen laakiin waxba kamay maqan cilmi kamay werin hunaaka farqun bayna inaad qofka aragto oo aada la kulanto oo aad salaanto iyo inaad wax ka dhigato ma fahantaan marka haddii wuxuu sheekhku leeyahy taabiciyiinta saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalama aan samaaca iyo ma inay wax ka maqleen aanay sugnayn amaba ahlulcilmigu tilmaameen inay saxaabada qaarkood soo gaadheen lakiin aan waxba ka maqal culimada qaar ba waxay dhaheen hebel ninka la idhaahdaa anas ibnu maalig wuu arkay wuu arkay laakinahu lam yarwi canhu lam yarwi canhu waxba kama warin soo ajiib maasha ya anas wuu arkay lakin waxba kama warin waa nimanna shako kala hayntay nimanka sidaa odhanaya waa niman xadiiska nabiga sal allahu alayh wasalam iyo ruwaadiisa gaar ka haya soo ma gaar bay ka hayeen hadhow midaan hadhowbu mid mid aan if iyo aakhira toona ogeyn af ku taagay ya oo geliisa hore banaanka lagu maalay oo siciisu laba dibi mahe toban dhalay ya isagoon ogeyn hadda ma garat ayaa ha dhowta iyaga af ku taagay raggaas oo wax ka sheegay nimankaasi sida qofku uu u raaco arigiisa sida qofku uu ilaaliyo xoolihiisa iyo hantidiisa sida qofku u ilaaliyo u raaco oo u waardiyeeyo awlaadiisa iyo iyo iyo ehelkiisa si ka badan bay u waardiyeeyeen xadiiska nebiga calayhi isalaatu wasalaam waa nimanka hadda ku odhanaya hebel magaalo hebel saddex jeer buu galay saddexdaa jeer markii hore hebel iyo hebel buu la kulmay markii labaadna hebel buu mar labaad la kulmay intaasuu xadiis buu ka wariyey oo aanu markii hore ka maqal hebelkii markii hore uu la kulmay marka labaad ismay arag isagu meel heblaayuu ku maqnaa laakiin hebel iyo hebel buu arag ka shee ka shee ya markaas markaa markaad nimankaas aragto sida ay cinaayo u siiyeen nebi maxamed sal allahu alayh wasalam xadiiskiisa waxaad ogaanaysaa in ilaahay jala wacalaa ummad diintiisa ku ilaashaday ahayd ah. waay saxaabada markaa aan taabi eh, taabiciinta saxaabadii nebiga qaar kamida arkay la kulmay laakiin aan waxba ka maqal ama la yidhi waxba kamuu maqal iyo saxaabiga wax naadira riwaaya yacni shay naadira ka wariyey saxaabada qaarkood si naadiroo aad u yar wax uga wariyey macnato qof iyo labuu arkay ama qaar kuwiiu arkay buu si naadira laba ama hal riwaayo ama laba ama saddexbaaba loo hayaaba saxaabadaasi waxay irsaali cafwan taabiciintaasi waxay irsaaliyaan taabiciintaasi waxay irsaaliyaan wuxuu ka mid yahay min qabiili lmucda waayo sida badan nimankaa iyo nebiga waxaa udhexeeya laba qof saddex qof ayaa udhexeeya maragta oo sida badan taabicibu wax ka maqlaya taabicigaasna waa laga inu taabici kale wax ka maqlo labadaa taabicigaa labaad saxaabigu wax ka maqlay marka laba qof iyo ka badan ba isagii nabiga udhexeeya si awgeed ba sheikuu yihi mursalkiisu wuxuu kamid yahay min qabiil esh min qabiil esh almucdal xadiiskii mucdalka ah laba qof oo isxigay dhaceen ayuu kamid yahay markaasuuna kuu sheegay ka mursal ilacmashi wa yaxya bn abi kaiir wa camr bnu shucayb wa makxuulin marka hays oranin hadalkani miyaanu iska hor imanaynin oo sheekhu wuxuu leeyahy ninku waana taabici saxaabadiina waxba kama maqal buu leeyahy maya waxa kala duwan taabicigu inuu saxaabiga arka la kulmo raaco la safray inu inuu wax kala wariya way kala duwan yihin waadxisa waa laba shay waa laba derajo mursal saaabi halkan sheekhu wuxuu kaaga sheegayaa xadiiskii mursalkaa waxaynu nidhi waa daciif sida asalkaa waa inuu daciif yahay soo ma xadiiskii mursalkaa maadaama min aqsaami daciif yahay halkan wuxuu kuu sheegayaa nooc mursalka ka mid ah oo aan aqsaamta daciifka ku jirin layskuna waafaqsan yahi inaanu ku jirin daahirka waa mursal ma fahamti laakiin culimadu waxay isku waafaqeen inaanu qismiga daciifka ka mid noqonaynin oo waa maxay waa xadiiska saxaabi saxaabadii nebiga ka midihi nebiga uu ka wariyey waxaanuu nebiga ka wariyeyna isagu ma xaadirin goobjoog ma ahayn saxaabo kale ayuu ka maqlay Ah, saxaabadii kale intuu xadfay oo uu gooyey ayuu nebiga sal allah alay waslam u tiiriyey saxaabi ayaa nebiga wuxuu ka warinaya waxaanu isagu goojoog ahayn ama kama qal saw irsaal kuma jiro xadiiskaas irsaalka halkaa ku jira maaha irsaal daciifinaya xadiiska leesh leanna saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalama markay iyagu wax kala wariyaan hadduu midkood kii wax ka wariyay aanu sheegin saxaabadu dhammaantood waa maxay waa maxay waa cuduul xifdigooda iyo cadaaladoodaba waa hubnaa soo saa maaha dee ilaahay baa ilahay baa cadaaladooda waxa weeyaan ku sheegay aayaad fara badan oo qur-aanka ka mid a ah, ummadda islaamka ku ijmaacday xifdigoodana deedba isaga hadalkiiba daaba ma marka kalo hadduu saaabi saxaabi saxaabigii wax ka wariyey oo saxaabigii wax ka wariyey un uu gooyey saxaabiga ma la gooyey dee jahaala kuma sugna cadaaladiisina jaahil kama nihin maxaan dhahayay dabdigiisina jaahil kama nihin waxa weeye oo labadaba ahlulcilmigu waxay idhaahdeen waa haabit waa sugan yihiin oo saxaabiga inaan magaciisa la garanayn laa tadur waadix ya ikhwaan qaala sakhaawiy wuxuu yhi raximah llah sakhaawi waayo waa aryaala sakhaawi waayo ya shamsudiin asakhaawi ninkaa ma taqaanaa norta hmm. hmm. xaafadan shamsudiin asakhaawi maaad maxaad macluuma ka garanaysa Mm. ee eh, ah taduraawi taqriibka waa sax ataqriib wataysiir markaynu sheegaynay culimadii sharaxday suyuudi baa ka mid o ah wuxuu ku sharaxay kitaabka caankii la yidhaah tadriibu araawi soo maa culimadii sharaxday waxaa ka mid a sakhaawi sakhaawi wuxuu leeyahay marka fatxu lmukiis kitaabka la idhaha fatxulmuqiis waa maxay horta sakhaawi aan kuu sheegay sakhaawi wuxuu dhintay laba laba eh, wuxuu dhintay sagaal boqol iyo labadii hijri maxaan kugu yiri sakhaawi kalaa jira ninkan waa muxadis ninka kalena waa qaari ama waa waxa weeyaan waa nin qur-aanka iyo qiraa'adkiisa baaric ku ah iyo cilm lqur'aan watafsiir waay sakhaawi shamsudiin sakhaawi wuxuu dhintay laba boqol iyo sagaalkii ninkani waa waa ardaydii ugu qiimaha badnayd ee ka hadhay alxaafidesh alxaafi ibnu xajar xaafid ibnu xajar ardaydiisii raggii ugu qiimaha badnaa ayuu ka mid yahay ninkani raximah llah wuxuu leeyahay kitaabkan fatxu lmukiif fatxu esh fatxu lmukiif waxa weeye sharxu sharxu alfiyati alxadiid alfiyadii ciraaqi soo garmaysa ayuu wuxuu ku sharaxay kitaab aada iyo aada u qiimo badan o lahaa fatxu lmukiif fi shari alfiyat اxadii ama fi shari alfiyat اlxadiid waxaa la yidhaahdaa waa sharaxa ugu nafiisan ee ilaa maanta la hayo ee alfiyat lciraaqi loo hayo alfiyat lciraaqi fi xadiid ciraaqi alfiyooyin fara badan buu leeyahy alfiyadiisa xadiiska iyo musطalaxa uu ku nad ka nadmiyey oo asalkeeduna uu yahay muqadimat bnu salaax ayuu sharaxay sharxiisina waa madbuuc isagoo oo muxaqaqa taxqiiqaad kala duwan waxaana ugu fiican taxqiiqaadkaas taxqiiqa sheekh cabdikariim khudayr iyo waxa weeyaan saaxiibkii ay taxqiijiyeen ayaa ugu fiican wuxuu yidhi sheekhu sakhaai wuxuu yidhi sakhaai wuxuu leeyahay kitaab laba mujalada oo min anfas ilkutuba oo uu ka qoray tarjamadii xaafid ibnu xajar ya tarjamadii waxaa la idhaha aljawaahir wadurar fi tarjamati shaykh اlislaami alxaafid ibn xajar aljawaahir wdurar ya wa halkan waxaa halkan kugu sheegaya bu ku leeyahay wax wada dheemana wada jawaahir ah xabad xabadaanay ka dhicin ayaa halkan kugu sheegaya bu ku leey cilmiga markaasuu wuxuu sheegay min nafais cilmi waxa weeyaan ayuu ayuu sheegay wuxuu yidhi ama alkhabaru aladii arsalahu saxaabiyu khabarku saxaabigu irsaaliyey miyaa saxaabiga asakiru ee yara can inabiyi sala allahu calayh wasalam nebi maxamed uu ka irsaaliyey kabni cabaasinba weeyaan saxaabiga yar waxaynu u tusaalaynaha sida ibnu cabaas oo kale markuu nebigu dhintay misujib waaba nabi ya ya cabdillahi ibnu cabaas ibn cabdilmualib ibn sujir bu markuu nebigu dhintay ma lakum hmm toban ama koobiyo toban ma garata ha cabdillah e, bn cabaas oo kale wey wabnu zubayri weyaan isna isagoo yar buu nebigu dhintay ala min sikaari saxaaba weyaan waxaa lamida min sikaari saxaaba cabdillahi bn cumar khadaab ma aragtaa iyo wanaxwihimaa raggii la midka ahaa oo miman lam yuxfad miman lam yaxfad can nabiyi sala allahu alayh wasalam iyo wanaxwihimaa labadooda ragga la midka ah oo kamida miman lam yaxfad kuwii aan ka xifdinin can nabiyi sal la sl nabiga aan ka xifdin ila yasiira in yar mooyaane khabarka uu saxaabigaasi wariyo cabdilahi bn cabaas bn cabdimualib ama cabdilahi bni zubayr ama cabdilahi bni cumar iyo ragga la midkaa ah ee la da-da ahaa khabarka ay wariyaan ay nebiga ka wariyaan ee weliba ku saabsan waxaana iyagu xaadirin ama goobjoog ahayn ahayn aanay ahayn khabarkaasi waa khabar mursala saxaabi sakiira wariyey shaki waxaan lahayn khabarkaasi inuu irsaal ku jiro ma la odhanaya khabarkaa saxaabigaa sakiirkaa ah waa la radinaya maadaamu mursal waa mursal marduda ma la odhanaya waa wakada waxaa la mid ah saxaabiyu saxaabiga alkabiiri weynaa fii ma habata canhu wixii ay ka sugnaato anahu lam yasmac inaanu ka maqlin xadiiskaasi min anabiy yani anahu lam yasmachu ay min anabiy inaanu ka maqlin ilaa biwaasitatin waasito mooyaane fa xukmuhu labadaa labadaa nooc xukunkoodu alwaslu waa inuu mawsuul yahay wasligii almuqtadii keensanayay lilixtijaaji bihi ama almuqtadi ay ka dhalanaysay lilixtijaaji bihi in xadiiskaa la xujayso xadiiskaas saxaabiga sakiirka ay wariyey ama saxaabi kabiira wuxuu wariyey xadiis nebiga aanu toos isagu uga maqal ee isaga iyo nebiga cidi u dhaxaysay maala cabdillahi bn cumar maala cumar khadaab baa wuxuu ka wariyey nebiga calayh isalaatu wasalaam sheegay saaxiibkiisi a isaga iyo nebiga khadaab mu lahayn ninay saaxiibeyiino ay ku kaltamaan nebiga oo imaatinkiisa soo mu ya midkoodba maalin buu nebiga utegi jiray markaasaa maalintaa s uu ka kala maqan yahay wixii nebigu alayh salaatu wasalaam axkaam sharciga kusoo degtay iyo wixii nebigu axaadiis uu sheegay iyo wixuu nebiga kasoo xifdiyeyba galabtii buu akri jiray habeenkii buu saaxiibkii u sheegi jiro uu marin jiray marka hadduu cumar wariyo xadiis axaadiistii unu nebiga ka maqal tooska oga maqale saaxiibkii uu usoo sheegay hadduu nebiga toos uga wariyo cumar halkaa wuxuu warinayaa marka xadiis aanu isagu nebiga toos uga maqal soo ma saxaabiga saqiirka ayna xadiis uu saxaabi kabiire ka wariyey ayuu nebiga toos uga wariyey labadaa nooc ee xadiiska ka mid ay saxaabadii nebigu wariyeen ee saxaabi sakiiri uu wariyey nebigana aanu ka maqan ama saxaabi kabiiri uu wariyey oo isagiiyo nebiga cidi u dhexaysa labadubana nebiga toos ay uga wariyeen walow irsaalbaha ku jira irsaalkoodaasi irsaal xadiiska daciifinaya maaha mursalu saxaaba la ydhaha mursalu saxaaba waa xuj waa maqbuul waa saxiix haddaan cillad kale loo qabsan waadix ma leesh lianna saxaabadu ciday wax ka maqleen ee aanay magac dhamin waa saxaabo wasaxaabatu kulluhum cuduun soo ma lianna haaliba riwaayaati sigaar lianna haalib maxaa yeelay wuxuu yidhi sheekhu ama alkhabaru aladii miya arsalahu saxaabiyu asagiiru uu irsaaliye can inabiyi sala allahu calayh wasalam uu ka irsaaliye kabni cabaasin ba weeyaane iyo bni zubayre iyo wanaaxuhimaa labadan ragga la midka oo miman kuwii kamida lam yaxfad aan ka xifdin can inabiyi sala lah alay sl nabiga aan ka xifdin ila liyasiira axaadiis yar mooyaane wakada saxaabiyu waxaa lamida xadiiskuu wariyey saxaabiga alkabiiru weyna fii ma habata canhu wixii ay sugnaata anahu lam yasmachu inaanu ka maql nebiga inaanu ka maqal ilaa biwaasitatin xadiiska uu saxaabi kabiiri wariyey isagiiyo nebiga cid kale udhaxaysa isaguna lamida saxaabi kale udhexeeyo hay fa xukmuhu xadiiska xukunkiisu alwaslu waa in la yidhaaho waa mawsuul wasligii almuqtadii keensanayay lilixtijaaji bihi in la xujayso waa xadiis mawsuuloo la xujaysanayo lianna qaaliba riwaayati sigaari maxaa yeelay inta badan aalibka riwaayaadka sigaaru saxaaba oo minhum saxaabada ka midi aalibkeeda waxay ka wariyeen can saxaaba ayay ka wariyeen wa riwaayatuhum riwaayada ay ka wariyaan can kayrihim cidaan saxaabada ahaynna naadiratun aad ba u yarta wnaadiru wnaadiru wnaadiru laa xukma lahu naadirna xukun laguma xidho ah. ragga qaar baan soo jeedinayay wnaadiru laa xukma lahu naadirkana xukun laguma xidho ah. xukun laguma xidho waa qaacida fiqiga culimadu masaa'il badan ay ka farciyeen oo ka dabaqeen marka saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalama axaadiistay nebiga ka wariyaan raggii yaryaraayee ay ka wari ay nebiga ka wariyaan wax haaliban saxaabay ka maqleen boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxay ka maqleen saxaabo iyaga ka waaweyn kadalika saxaabada waaweyn ee wariyey nebiga ka wariyey waxaana iyagu goobjoog ahayn ama axaadiisaan iyagu nebiga ka maqal oo saxaabi kale ay ka maqleen toos nebiga uga wariyeyna iyaguna saxaabun bay wax ka maqleen sidaa ogeed baa riwaayaadkoodii waxaa lagu xambaaray cala alwasli waayo jahaalatu saxaaba laa taduru liana saxaaba kulluhum cuduul waadix soo maa hay wuxuu yidhi faidaa rawowaha markay wariyaan lianna qaaliba riwaayaati sikaari saxaabada sikaarkaa ah riwaayadooda badankeedu minhum oo saxaabadii ka mid ihi can saxaabati saxaabada ayay ka wariyeen wa riwaayatum riwaayadooda can kayrihim cidaan saxaabaha inay wax ka wariyaan naadiratun aad bay u yarta wanaadiru laa xukma lahu buu ka wadaa faidaa rawowhaa markay wariyaan bayanuuha waa cadde marka ay cidaan saxaabaha in wax ka warinayaanna saxaabada nebigee yaryari ama saxaabada nebigee waaweyni markay cidaan saxaabo ahayn waxay ka maqleen ay werinayaan way sheegaan cidda taabici hebel baan ka maqlay buu le warkaas taabici hebelle hebeloo saxaabiyu ka maqla ma way sheegaan faida rawowha markay wariyaan bayanuuha waa caddeeyaan markay cidaan saxaaba ahayn wax ka warinayaan waa caddeeyaan waxaytu atlaquu markay warka sii daayaan oo aanay qaydin oo aanay sheegin ciddii ay warka ka wariyeen aanay magac dhibin ee ay nebiga toos uga wariyaan warkii calayhi salaatu wasalaam faaahiru sida daahirka ahi ee muuqataa ee haalibka ah annahum waxa weeyaan ina iyagu canow asaxaaba saxaabay ka wariyeen saxaabo kale haddii ka wariyeyna saxaabada kale jahalatu saxaabiy laa tadur fasaxaabatu cuduulun biijmaci ahli sunna walaa shaka waaan laga maarmaan waxaan laga shakiyin anahum saxaabada nebigu cuduulun inay yihiin kuwa cadaalad badan oo laa yaqdaxu fiihim aljahaalatu jahaaladu aanay waxba yeelin laa yaqdaxu dhaawici mayso fiihim iyaga aljahaalatu inaanaynu cayntooda garanayn iyo magacoodii inaan la magac dhabin cayntoodiina la garanaynin qofkii wahaan la garanaynin iyaga waxba yeeli mayso hay walaa shaka waxaan shaki lahayn annahum saxaabada rasuulku cuduulun inay yihiin oo laa yaqdaxu aanay waxba yeelaynin waxba u dhimaynin fiihim iyaga aljahaalatu in magacoodii laga jaahil noqdo ama cayntoodii in la garan waayo aljahaalatu biacyaanihim aw biasmaa'ihim in la garan waayo asxaabada nabiga sal la sl waba yeeli mayso sidaa ogeed ba haddii sanad mutasila xadiis lagu wariyo oo marka halkii saxaabiga lasoo gaaro lahaa can rajuli min saxaabati rasul lahi sal l can rajuli min asaxaaba ama aman can rajulin saxiba nabiya sal allau alay wasalam nin nabiga la saaxiibay la odhan maayaa majhuul baa meeshaa ku jiro ninkaa magaciisi garan mayno la odhan maayo ee waxaan leenahay aljahaala fi xaqi saxaaba laa tadur waadix ikhwaan idan hadalka aan kuusoo koobo almursalu waa daciif waxaad ka soo reebaysaa maraasilu sikaari saxaaba ama maraasiil asaxaaba sikaaran kaana aw kibaaran iyadu waa xujatun maqbuula haddaanay cilad kala gelin waadix soo ma intaasuu sheeku ku sheegay almudallasu hmm. waay halkan intahaa bitas halkan u fiirso walaa shaka anahum cuduulu laa yaqdaxu fiihim iljahaalatu biacyaanihim maxaa ka dambeeya marar wayna soo martay waxaa ka dambaysa alif yaha bitasarufin yasiir safxadda lix iyo labaatanaad ku noqo xukm mursal aan wax kale kutusa iyadana xukm mursal markuu sheekhu sheegay wayatacadadu safxadda bartankeeda maxaa ka dambeeya alif iyo ha min nushat nadar soo ma alif iyo hadaasi waa macnehedu alif iyo hadaasi waxa weeye intahaa baa loo soo gaabiyey intahaana macnaheeda waxa looga jeedaa hadalkan aan kuu sheegay ee labada qows dhexdooda ku jira waa hadal manquula oo kitaabka nusatu nadarka aan ka soo naqliyey hadalka intii aan soo naqliyan aniga hadalkayga ahayn way dhammaatay halkaasay ku eegtay wy intahaa markaa macnaheeda saas ya hays odhanin akriyo ih ha u akriyin ma aragtaan ya ama siyaabo kale ha ugu dhawaaqi caynkaa wey intahaa bitasarufin yasiirna muxuu sheeku halkan ka wadaa intahaa kalaamkii sakhaawi waa dhammaaday ee fatxulmuqiiska aan ka soo naqliyey alifta iyo haadaasaa loo soo gaabiyey bitasarufin yasiirin waa maxay in yar baan hadalka wax ka bedelay ha oo hadalka hadal dheer buu ahaaye waxbaan ka dhex saaray ama waxa weeyaan alfaadiisa qaar ka mid a ayaan maaragtay isla doondoontay marka tasaruf yar baan ku sameeyey min baab amana sidaa culimadu u sheegaan baab amana ayay sidaa culimadu u sheegaan marka mursalla warkiisa halkaas ayuu sheekh ku dhameeyey waxaanu muhima mursal tacriifkiisa iyo xukunkiisa iyo mursal muxuu daciifu noqday lima xadiiska mursalka waa daciif lima waa inaad markaba tiraha liljahli bixaali lmaxduuf qofka go-an meesha ka dabaqada maqan baa qofka maqan baa jaahil laga yahi hadalkaasi waa inanu kaa baxsan hadalkaasi waa muhiim mursalkaasi xukunka ah alaslu fi xukmi mursal adacfu wa cadam lqabuul wa cadam lixtijaaji bihi wax ma laga soo reebaya xaayo waxaa laga soo reebaya marasiilu esh marasiilu esh maraasil saxaaba wadii ikhwaan marka hadduu mid masaajid ka kaco oo idhaha xadiiskanna waa ama mid dee ma diinta in wax ka sheega doonaya u ihaha xadiiskan waaba xadiis daciifo ninaan la garanayn baa ku jira ya cidda u leeya waa daciif u leeya la garan dabaqadii saxaabada tahay waxaa tiraa sheeka bereley waar naga fadhiiso ya way fahansamaa hay ya marka waa saas marka waa inaad waa inaad saa u hayso nuqdo kaleu sheeku xadiis mursal inuu mucdal noqon karo oo waa waa goorma markuu taabicigiyey taabici sagiira oo dad naadira si naadira un saxaabada qaarkood wax uga maqlay oo dabadeedna hadal u irsaaliyo xadiiskii sida badan min qabiili lmucdal buu noqdaa laba qof oo isku xigaa maqnaada wadi ikhwaan taasina waa faa'iido muhima ou sheekhu inoo sheegay subxaanaka allah bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk